siya sharafci heeda hooyaday timaha daabidka ha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho

wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h mar kale ismaqal waa isniin taarikhda ku aaseysan tahay labaatanka bisha novembar sanada qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaana waxaa qayb ka ah maalintii u dambeysay ayuu galay heshiiska isdhaafsiga maxaabiista iyo xabajoojinta ay wadagaareen ururka xamaas iyo sidoo kale israel xilli xamaas ay soo jeedisay in la ballaariyo ama la kordhiyo mudaynta marka xabajoojinta iyo heshiiskanba wararkii ugu dambeeyay heshiiska ayaan soo qaadan doonaa waxaad kaloo maqli doontaan dalka hindiya in ka badan afarlabaatan ruux waxa ay u geeriyoodeen markaa biriq ku dhacday deegaano badan oo roob ay ka da wadankaasi hindiya waan soo qaadan doonaa waxaad kaloo dhegeysan doontaan ruushka oo iyaguna sheegay inay markaa baari doonaan warbaahin ay ku eedeeyeen inay la shaqeeyaan reer galbeedka oo faafiya xoga ka mida ah sirdoonka ruushka oo beena qodobadaasi kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ahaa warbixino gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaane mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka keynan aduunyada dhex jooga laba ruux sida jeeda hariska indhaha kama garaatid jirnaba aduunkeeda muujeel qabo jogoo hirar baarwaqa وبقعته جولت جبع روك عيسها aduunyanu jeelqabo jogo hirar baan waduuqaaduu jaawad jibca rawdka isaba wakasoo bajire soo jabiya wakaasoo bajire soo jabiya wode

Thank you.

imaan maalinka kala jirin kolkay joojay leeyin jannuu dumarku marka hore jacaylkaba imaan maalinka kala jirin kolkay joojay leeyin jannuu dumarku sheegaa jeefteeajiicii jamasho ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta allah wad raxmadee gaaraha jaamac iyo axmed muga liibaan eradeysta waxaa iskale abwaan axmed salaamaan bide riwaayaddii jeel iyo jacayl bay qayb ka ahayd daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k nmaantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacadday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn isiiya sharaf ciheeda hooyaday afimo hadabidka ha ku noolo ulmadu ka gidriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee qaybaha hore ee barnaamijka kulanka kenya gudadan dhegeystayaal aynu ku bilownay muqdisho waxaa laga dahfuray marka barnaamijka la yidhaahdo hanaanka diyaarinta higsiga qaran ee labada kun lixdanka oo markaa xukuumadda soomaaliya ay qeyb ka tahay wasaaradda maaliyadda ayaana barnaamijka markaa furinaysa ama shirka looga hadlayay sidii looga fakari lahaa isbedelka dhanka dhaqaale iyo isbedelada la filayo dalka inay ka dhacaan e, dhamaadka sanadkan iyo horaanta sanadka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo hadal ka jeediyey kulankan wuxuu sheegay in soomaaliya aysan sidan si-aan karin in u baahan tahay isbedel dhaba iyo inay la tartanto asaageed iyo dalalka dunida taasi ayuu heshalay loo baahan yahay in isbeddel la sameeyo oo dhan weliba ah wuxuuna arigu ka hadlay arrimo ay kamid ahayd sida ay u suura gashay soomaaliya inay qayb ka noqoto bulshada bariga afrika suuqa ganacsiga ee xorta ah ka uu sheegay madaxweyne inuu fursad badan u yahay dadka soomaaliyeedna wax badan uu ka bedeli doono horumarkooda iyo dhaqaalahooda madaxweyne waxa sheegay in dadaal badan ay ku timid inay ku biiraan ururka bulshada bariga afrika sidoo kale laftirkooda go-aanka inay ayaga aysan keligood lahayn balse loo bandhigay si guud hogaamiyaasha dalalka ku jira bulshada bariga afrika waa kan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo arrimo badan ka hadlaya dadka soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin maanta waxaan leeyahay mar kale hambalyo waa tallaabo kale oo taariikhi ah oo dadka soomaaliyeed oo ay horkacayso dowladdoodu ay qaadeen adduunyada oo dhammi ummadaha waa ay u furan tahay inay riyoodaan waxaase ay kala ka maarmaynin inay riyooyinkaas ay xaqiijiyaan waxaan rabnaa sida hadda wasiirka maaliyadda uu ku soo gebagabay hadalkiisa oo ahayd meesha maanta aan taagannahay meel aan sii joogi karno ma aha sidaas daraaddeed inaan hore u dhaqaaqno ayaan u baahannahay hiigsiga maanta lasoo bandhigay ee laba kun iyo lixdan qarniilaha na waxay tahay riyadii oo in aan rabno inaan ka dhabayno ummadda soomaaliyeed jamhuuriyadda saddexaad markii la aasaasay laba kun iyo labakunqaada cabtay dalka jabuuti ilaa iyo maanta horumar ayaa la samaynayay maamul kasta hoggaan kasta cid kasta oo joogtahay dalka waxunbay kusii daraysay horaa loo socday welina horu socodkan ku jirnaa bas waxoogaa yar waa isdhaliirsannahay waxaan leenahay saddex iyo labaatan sano meeshii lagu gaari karay lama gaarin baabis yaraan meeshaas yaan tuumsanaha in nugu jiro waxaan rabnaa marka inaan mar kale aan isisii eh, eh, energy tamar intaanu aan dhaqaaqno waa kow inaan dhaqaaqnoon orodno keliya ma aha ee waxaa ka muhiimsan waxay tahay dhinaca iyo jihadaan u dhaqaaqaynaahayna inay noo cad haddii aan u soconno jiha aad iyo aad u fog kun kilomitr laakiin aan jihadii saxda eedoo ay naga jirtay meesha aan rabnaa aan u soconno waan gaaraynaa waqti kasta aan gaarno laakiin haddii aan u soconno meel toban kilomitr noo jirto laakiin dhinacay noo jirto maana dhinac kale aan u dhaqaaqno weligeen gaari mayno maanta soomaaliya waxay joogtaa inay dib inta isu soo qaabayso ay dhinacii laga jira ay fahamto oo ay rabto inay aado walaalayaal dadka soomaalida ah gaar ahaan aniga oo madaxweynaha waxaan aaminsanahay qof kasta oo bini aadan ah oo sanku neeflaa oo dunida ku nool wuxuu u sameeyey waa samayn karaa weliba waxaasi markay tala yihiin science and technology waa arrimo kale oo wakhti dheer iyo marxaladaba marba waxaa samayn karta laakiin inaad tashato oo dhinaceen laga jiraa aad tiraa oo dhinacaasaan u dhaqaaqayaa aad tiraa oo wakhtigaasaan dhaqaaqayaa aad tiraa oo wakhtigaasaan meesha gaarayaa aad tiraa tala aad adiga leedahay waay dadka soomaaliyeed waxaan rabaa kale inaan u sheego maanta oon halkan ka xuso soddonkii iyo dhowrkii sano ee aan duruufaha adag aan ku soo jirray beesha caalamku wayna garab taagnayd wixii aan u baahnayn oo markaa lagama maarmaanka ahaana waa naloo sameeyey inaan meeshaan soo gaarno maanta aan joogno oo aan leenahay soomaalidu waxay ku maamaadaa shimbiri markay baalkeeda hubsatay biibtaa ee aan isleenahay hadda baalkeena aan hubsano waa biibi karna aan leenahayn aada iyo aad kaalmo caalami aan kusoo gaarna waxaan rabaa inaan anoo ku hadlaya magaca ummadda soomaaliyeed u mahad celiyo guud ahaan beesha caalamka kuwa noo dhow oo daris nala ah kuwa nala wadaaga maxaanku oraa wax badan kuwa naga fog intaba si aan kala har lahayn ayay naloo garab istaagay soomaaliyana way xusi doontaa weligeed taariikhdeeda ayayna ka mid tahay kaalmada caalamigan ah ilaa maantana weli nala daba taagan yahay sida halkan laga dhawaajiyey suuqa bariga afrika inaan ku biirnaahi waxay ahayday yacni rabitaanna la raba eh yacni walax annagu go intaan gaarna waaye waa idinku soo biirnay aan dhihi karna ma ahayn sidoo kale soddon iyo kow sano kadib in maanta ididiilo iyo rajo fiican aan ka qabno weli lama gaarin in cunuqabatayntii hubka dalka laga qaadaahi waa wax kale oo ay dunida iyo beesha caalamku ay nala qabteen in toban sano nala soo daadiiyo in ka badan oo arrimaheena dhaqaalaha ee isbedelada institutionska ama hay-adaha inaan dhisanno aan u baahannahay nalakala soo arrimiyo nalakala taliyo nalagu saacido sidii aan u samaysan lahayd markii aan samaysanayna kadibna layidhaahaye maanta marka waa waqtigii diinta laydinka cafi lahayd joogtaan oo aada la macaamili lahaydeen adduunka waxaan rajaynaynaa dadaaladaasi dadka soomaaliyeed qayb weynay ku lahaayeen laakiin haddana waxaan ka mahad celinaynaa in ay beesha caalamka ay arrimahaasoo dhan ay nagu garab istaagtay maantana meeshaas aan ku naaloonaynaahi nala soo gaarsiiyey wakhti badan iyo xoog badan iyo xoolo badan iyo caqli badan nala geliyey intii ka tirsaneed dowladda soomaaliyeed ama maanta dowladda joogto xukuumadda joogtaada ama xukuumadihii ka soo horreeyey oo dhan ee muddadaa soo socday ee ayaguna maalin walba tallaab ku sii darayay dadaalkii iyo wanaagga aan samaynay ee maalin walba tallaab ku sii darayey kalsoonida caalamka unagu qabo ayaguna sidoo kale aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa oo ka hadlayay arrimaha ku aadan isbedelada la filaya in soomaaliya ay ka dhacaan dhamaadka sanadkan iyo sidoo kale horaanta sanadka isagoo sheegay loo baahan in isbedel lala yimaado si soomaaliya hore ugu socoto lana tartanto asaageeda dhinaca kalena qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxa ay sheegeen markaa inay samaysteen kudlad ay ugu magacdareen kudlada toosin qaran oo sheegeen markaa inay ka shaqeyn doonto ilaalinta dastuurka iyo xerosaadka golaha shacabka sida ay hadalka u dhigeen tiro xildhibaano ah ayaa kulanka golaha shacabka kadib warbaahinta kula hadlay afaafka hore ee xarunta golaha shacabka iyagoo markaa sheegay inay markaa sameysteen kudlad ay tilmaameen inay ku jiraan xildhibaano fara badan oo ay sheegeen inay ka shaqeyn doonto ilaalinta dastuurka iyo sidoo kale xeer hoosaadka golaha sidoo kalena arrimaha guuxa ku aadan isbedelada la filayo in laga sameeyo golaha shacabka amaba arrimaha ku aadan wax waxkabedelka dastuurka iyo qodobo kale ay qaarkood ay xildhibaanadu si maldahan uga hadleen ay sheegeen in gudoonku uu u muuqdo mid markaa ka shaqeynaya dana ay xukuumaddu soo marsiinayso sida ay xildhibaanada qaar hadalka u dhigeen waa kan xildhibaan khaliif oo markaa kamid a ah xildhibaanada golaha shacabka oo akhrinayay qoraal ay markaa wadajir u soo saareen xildhibaanada la baxay ee kudlada kudladda toosin qaran maanta oo ay taariikhdu tahay toddobiyolabaatanka nofembar annagoo ah xildhibaanno ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka kooiyo tobnaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaan halkan kaga dhawaaqaynaa golaha shacabka hortiisa magaca kudladda toosin qaran magacaasoo u taagan ilaalinta dastuurka iyo xeeroosaadka golaha shacabka ugu horrayn waxaan si wada jira uga tacsiyeynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee dhibaatooyinka ka soo gaareen masiibooyinka ka dhashay fatahaadaha iyo daadadkii ay sababeen roobabkii mahigaanka ahaa ee dayrta waxaan xukuumadda faraynaa in shacabka soomaaliyeed in shacabka soomaaliyeed ee ku dhibaataysan fatahaadaha ay gurma degdega gaarsiiyaan ee loo yaqaano macawisleyda sida geesinimada leh ay uga qayb qaateen dagaaladii ka dhanka ahaa argagixisada iyo sida ay had iyo jeer diyaar ugu yihiin badbaadinta shacabka soomaaliyeed kudladda waxaa kaloo bogaadinaysaa sida shacabka soomaaliyeed si wadajir ah ugu garab istaageen ciidamada qalabka sida iyo kuwooda macawisleyda ee dagaalka kula jira argagixisada ku sugan deegaanadooda waxaa kaloon shacabka soomaaliyeed ku dhiirigelinaynaa inay sii wadaan taageerada iyo garab istaagga ay ku fidinayaan ay ciidamada dagaalka kula jira argagixisada al-shabaab ujeeddooyinka guud ee kudladda toosin qaran waa matalaadda guud ee shacabka soomaaliyeed labo isla xisaabtanka iyo korjoogtaynta hay-adaha dowladda saddex dejinta iyo ilaalinta shuruucda iyo ku dhaqanka xeerarka u yaalla dalka aragtida siyaasadda ee kudladan kudladdan waxay walaac ka muujinaysaa qodobadii ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ee aan loo dhammayn kuwaasoo qaarkood ay ahaayeen kuwo ka hor imaanaya dastuurka iyo heshiisyadii soomaali wax ku wada dhisatay kudladdu waxay soo jeedinaysaa in wax kabeddelka dastuurka uusan ahayn wax koox gaar ah ay go'aanka gaari karaan maadaama uu yahay heshiis siyaasadeed isla markaana u baahan yahay wadar ogol soomaaliyeed haddii wax laga beddelayo gunaanad waxaan saaxiibbadeen golaha shacabka u soo jeedinaynaa inaan ka wada shaqaynayno horumarka dalka ka wada shaqayno horumarinta dalka ilaalinta shuruucda iyo wax kastaoo ilaalinaya ummadda soomaaliyeed waxaa kaloo xildhibaannada golaha shacabka la wadaagaynaa in kudladda toosin qaran ay tahay mid u furan xildhibaan kasta ee golaha shacabka ah wabilaahi towfiiq xildhibaan khaliif oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayuu ahaa oo akhrinayey qoraal ay sheegeen inay markaas si wadajira ugu dhawaaqeen xildhibaano kamida ah golaha shacabka oo sheegay inay samaysteen kudladay ugu magacdareen kudlada toosin qaran sida muuqata dhowaan waxaa markaa furmay maranimadii sabtida ahayd kalfadhiga afraad ee baarlamaanka soomaaliya iyadoo dalku markaa uu geli doono marxalad xasaasiya ah marka la eego furitaanka kalfadhigan xilliga uu kusoo aaday iyo guuxa siyaasadeed ee jira ku aadan arrimaha la filayo markaa golaha shacabku fadhiyada soo socda inay ku dhaqaaqaan oo ay kamid yihiin wax kabeddelka iyo dhammaystirka dastuurka oo la aaminsan yahay inuu ka dhalan doono marka la eego arrimo badan oo doodo adag laga geli doono iyadoo guuxaana uu jiro sida muuqatana xildhibaanaba hordhac u ah arrintan ayba samaysteen kudrad ay sheegeen inay kaga hortagayaan arrimo ay taa qayb ka tahay dhinaca kalena madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa ka hadlay arrimaha ku aadan khilaafka ka jira doorashooyinka puntland qabashada ay ku adkeysanayso xukuumaddiisa doorashada qof iyo codka iyo khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni waxa uu sheegay in fursad badan ay maanta puntland u haysato inay qabato doorashada qof iyo codka ayna diyaar u yihiin inay la wada hadlaan ay la fadhiistaan cid weliba oo ka aragti duwan oo mucaaridku ay qayb ka yihiin maantana haddii aan la qaban doorashada puntland ee qof iyo codka aysan markale dhici doonin dhinaca kalena wuxuu ka hadlay khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalk iyo waxyaabaha ay ku diidan yihiin waa kan madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo arrimo badan ka hadlay horta wadahadalka annaga marna maba diidin eh, ilaa iyo intii doorashooyinkan bilowdeen maxaa yeelay ururaana la tartamaya eh, mar walba wadahadal ba halkaa laga soo gaaray eh, xeerarka doorashada wax laga bedelaayay kuwa lagu dhaqmaayaa wax iska bedelaayeen cabashooyin baa imaanaya seejooyinka markii la sameynaya cabashooyin bulshada ka yimaadeen waxaasoo dhan waxaa lagu xalinaya wadahadal iyo isfahm doorashada aan qabanayno waa doorasho dadweyne waa doorasho aan rabno inay si nabada ku dhacdo horena noogu soo qabsoontay meelo kokooban oo garowa ka mid tahay duruufa waa ka dhaceen laakiin mar walba waxaan tixgelinaynay duruufta jirta waxaad og tahay garowe markii aan aragnay in laga qabtay inay adag tahay ammaan ahaan iyadoo dowladdu ammaanka gacanta ku haysa haddana dib baan u dhignay duruufahaasaan tixgelinay marka aan waxay la tahay ulajeedadeenu waxa weeye wax dadka leeyihiin ku qanacsiiya in la sameeyo cidda kooban ee markaas kasoo horjeedana sifo kastoo aan ku qancin karno inaan ku qancino laakiin annaga waxaan aaminsanahay maanta haddii arrintan dhici weydo inay adag tahay in mar labaad kalsoonida dadka lasoo kabo oo la isku dayo marka waajibkeennu wuxuu yahay inaan fulinno karaankeenu dhanna isugu geenno lana kaashadno cid kastoo gacan naga siin karta laakiin hadafkaas weyn inuu fulo baa ilaahayna ka rajaynaynaa ummadda reer puntland iyo ummadda soomaaliyeedna aan ka codsanayna inay gacan nagu siiyaan marxaladdan jirta annagoo dareensan culeysyada jira intay leegyihiin laakiin marka dhinac laga fiiriyo culaysyadaas waa culaysyo kooban oo haddii xal loo helo maanta fursadaas la xaqiijin karo sidaan rajeynayno ku guda jirnaa in xal loo helo wallaahi khilaafka puntland iyo dowladda federaalka waa khilaaf soo jireen ah aan malaynayo intii dowladda federaalka ah la aasaasay iyo intii ka horreysay oo dowladdii aan ah, ku-meelgaarka ahayd ee xilligii carta taas federaal ma ahayn intaasba wuu jir waxaa keenaysa puntland dowladaha way ka horreysa qawaaniin iyo shuruucna way dhisatay oo ugu muhiimsan tahay federaalka midii ugu horeyso carto waxay isku hayeen centralized bay taas afkeeba ma lagu dhawaaqin marka afartaa sano inta badan dadku ba qabtaan laakiin afartaa sano puntland waxay leedahay anaga dowlad federaal ah ayaan rabnaa maxaa yeele nidaamkeena federaal baan ku dhisan laakiin tii imbigati laba kun iyo afartii laga soo bilaabo ilaa hadda dowlad federaala ah oo aan u dhammaystirnayn shuruucdii federaaleynteeda marka puntland taas way ka mid noqotay oo qayb bay ka tahay yagleelideedii iyo isteedyadana qayb bay ka ahayd laakiin qawaaniin badan oo nidaamka waa weli qabyo ah oo puntland aragti ka leedahay welina aanan hirgelin in lasoo afmeero oo la afjaro marka taasaa keenaysa kala aragti duwanaanta meelaha ka imaanayso waa dhinaca shuruucda wallaahi waa sax oo annaga shirkii ugu dambeeyey ee disembar laba kun iyo labaatan iyo labo ayaa noogu dambeysay Eh, waxaan aragnay eh, dowladdu markii ay dhalatay eh, bishii may dhowr laba saddex shir baan ka qayb galnay madaxweyne xasan sheekh wuxuu la yimid ambition aada u weyn oo ah wixii taagnaayoo dhan in muddo dhowr bilooda lagu xaliyo annagana runtii waxaynu nagu noqotay arrin xoogaa maaragtay qariib ah maxaa yeeley waxaan malaynaynay in dowladdu marka ugu horeysa waxyaabaha hortobinta leh inay ka horeeyeen waxyaabo badan oo ugu muhiimsan tahay arrimaha amniga iyo arrimaha eh, isfahamka dowladnimada iyo waxyaabo badan oo markii dowladdaa dowladdii ka horreysay ruuxadeeda puntland khilaafaad badan kala dhexeeyey laakiin waxaa noo soo baxday in la rabo muddo kooban in wixii oo dhan lagu soo afmeero dastuurkii intaas soo socday iyadoon laga gelin eh, doodo badan iyo isqancin fara badan eh, markii dambe waxaa noo muuqatay in meel maalin walba la wada fadhiyo oo aan shaqo lagu qabanayn oo dood rasmi aysan dhacaynin Eh, annagana xaalad adag baan ku jirnay inaysa iskeenin marka hakin ayaan ku samaynay waxaana noo eh, u cuskanay eh, dastuurka puntland iyo dastuurka heer federaalba saasaa xukuumaddu isla garatay xukuumadda keliya maahan weliba anagoo la tashanayna hay-adaha kaleeta ee dowladda puntland iyo weliba indheergaradka puntland saasay annagana la noqotay oo waxaan isniri mar markaan laga miirroon yahay in laga wado hadday rabto ha noqoto xilliga annaga aan joogin ha mas uuliyadaas weyn mas-uuliyad si sahl go-aan looga gaari kara maaha puntland waxaa uga khasaaro weyn in sharci aan hadhow dadku raalli ku ahayn ay fuliso ama lagu dulfuliyo lacagtu waa imaanaysa mashaariicduna waa imaanaysa haddii la nool yahay haddaba cidlo lama fadhiyo laakiin waxaa annaga ka hadlayna waa dhismaha dowladda soomaaliyeed oo aan qayb ka nahay oo aan ku qanacsannahay actual maxaaba soomaaliya maxaa hadda u muhiimsan soomaaliya dowlad la dhisaa u muhiimsan soomaaliya khayraadkeeda uma baahno mashaaric in la siiyo maxaa khayraadkeenu la soo bixi la'nahay maxaan fiiri puntland keligeed baa kun iyo lix boqol iyo konton kilomitro bada ah leh laba boqol iyo labaiyo toban kunoo kilomitr oo macaadin iyo khayraad iyo xolo joogaan bay leedahay haddana waayaba hobsanaysaa waa nidaamka dawliga ah wey marka brioritiga soomaali ama puntland hataa meel kale ha jirtee ugu muhiimsan waxa weeye inay dowlad dhismaheeda adduunka o dhanna saas soo maray adduun horumari ma jirto ilaa nidaamka la fariisiyo ninkii waxaas raadiya hadde waa nin aanan guri aan aasaas lahayn dusha culaab ka saaraayo oo dabaqyo koraayo inuu dunyaha shaki kuma jiro marka intuu nagu duldumi lahaa mar labaad annaga waxaan rabnaa inaan boolkeennu kusii jirno si nabadan u noolaano laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa dhismaha dowladda soomaaliyeed oo ku dhisan nidaam federaali ah oo dimuqraadiga oo transparency ah oo laisla ogolyahay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayuu ahaa oo ka hadlay arrimaha ku aadan khilaafaadka ka taagan doorashooyinka puntland iyo in weli xukuumaddu ku adkeysanayso qabashada doorasho qof iyo coda iyo dhinaca kale khilaafka weli villa soomaaliya iyo puntland ka dhexeeya weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan ka aynan waad socotaan dhegeystayaal siya dadka ha ku noolow ulmadu ka dhigriye cawiye subaw barnaamijkii kulanka degeysanaysaan keenna nagala socotaan saaxiibayaale markaan haddii ay dhwegrada israa'iil waxay sheegtay inay diyaar u tahay inay kordhiso muddada heshiiska ay wada gaareen ururka xamaas xabad joojinta iyo isdhaafsiga maxaabiista haddii xamaas ay sii deyso xubno badan oo weli gacanta ugu jira oo yuhuuda dhinaca kale dalalka masar qatar iyo mareykanka ayaa waxa ay cadaadis ku saarayaan dhinacyada inay markaa kordhiyaan ama ballaariyaan maalmaha xabad joojinta si ugu yaraan fursad loogu helo in gurmad la gaarsiiyo dadka rayidka ah ee ku nool ghaza oo ay dhibaato badan gaadhay eh, sidoo kale muuqaalo laga soo qaaday iyo fideoyaal lasoo dhigay baraha bulshada magaalada gaza waxay muujinayaan in burbur xoog la uu gaaray qeybo badan oo kamid ah magaalooyinka jahoor iyo aldil ee ku yaala gaza kadib konton maalmood oo duqeymo xoogan ay maamulka yuhuuddu ka wadeen khaza waxaa khaza laga soo qaaday sawiro argagax leh oo muujinaya burburka baaxadda le ee gaaray khaza oo ahayd magaalo go-doonsan hase ahaatee dhismayaasheedu ay indhaha u roonaayeen intii aanay duqeyn maamulka yuhuudu konton maalmood kadib waxaa laga dhaxlay burbur xoog leh duqeymaha ciidamada yahuudu ay ka geysteen gaza iyada tirada dadka ku dhintana ay markaa ka badnayd shan iyo toban kun oo ruux sidaas oo kalena dadka dhaawacmayna ay ka badnaayeen soddon kun oo ruux waana khasaarihii ugu badnaa oo dadka reer falastiin kasoo gaara dagaal muddo ka socda gaza ee dhexmara dhinacyada xamaas iyo yuhuudda sidoo kale weli waxaa la soo warinayaa in qeybo badan oo weli kamid ah gaza ay duqeymo ka geysanayaan diyaaradaha dagaalka yuhuudda iyaguse waxay sheegayaan inay bartilmaameydsanayaan dagaalyahanada ururka xamaas eh, dhinaca kalena ra maamulka yahuudda benyamin netanyahu isagu waxaa weli ku adkeysanaya in qorshaha israel uu yahay inay wadi wadaan marka la eego arrimaha ku aadan waxay ugu magacdareen howlgalka ka dhanka ah xamaas waxaase jirta weli in marka dhinacyada cadaadis lagu saarayo inay eh, markaasi xabada joojiyaan duqeymahana israel ay joojiso sidaasoo kale xamaas iyana weerarada ay joojiyaan si ugu yaraan xal loo helo afartii maalmood ee xabad joojinta la wada gaarana waxaa u dambeysa maanta iyadoo ay suuragal tahay markaa in la balaariyo heshiiska xabad joojinta haddii kalena ayba dhici karto in dhinacyadu ay markaa heshiiska u burburo oo halkeedii ay kasii bilaabato iska horimaadyada iyo dagaalada udhexeeya dagaalyahanada ururka xamaas iyo sidoo kale ciidamada yuhuudda eh, dhinaca kale israel waxay ku wargelisay ee leeyahay saraakiisha xamaas inay diyaar u tahay inay kordhiso wakhtiga ee eh, ku aadan eh, in xabajoojinta lasii wado hadii xubno badan oo yahuuda ay sii daayaan eh, dagaalyahanada ururka xamaas afayeen u hadlay xafiiska ra wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu isna waxa uu sheegay inay heleen liiska magacyada falastiiniyiin la doonay inay sii daayaan oo hor oo kamid mid ah xubnaha maxaabiista ee gacanta ugu jiray ciidamada yahuuda in muddo ah waxaana markaa jirta in haatan lasii daayay xubno badan oo falastiiniyiina sagaal iyo soddon ruux oo falastiini ayaa lasii daayay saacadii ugu dambeeyey dhinaca kalena waxaa laleeyahay shirkadaha teslo ee madaxdooda iyo sidoo kale ninka ugu sarreeya ee elon musk waxa uu ogolaadaya leeyahay in markaa gaza loo soo celiyo inay ogolaato adeegyadii isgaarsiinta ay u ogolaadaan si markaa xiriirka isgaarsiinta u noqdo mid fiican internetkana markaa loo hagaajiyo maadaama wixii dhammaa ay burbureen oo ciidamada yuhuuddu aysan waxba dhaafin taawaradii gaza ay burburiyeen iyo adeegyadii isgaarsiinta dhammaantood madaxa shirkadaha tesla group ee elon musk waxa uu markaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu kala shaqeeyo dadka reer falastiin iyo gaza hay-adaha ka shaqeeya isgaarsiinta iyo communication-kaba inay markaa helaan mar kale fursad ay uga shaqeyn karaan eh, markaasi adeegyadooda internetka iyo isgaarsiintaba wuxuu tilmaamay elon mask inuusan ogolaasho uga baahnayn israel uu isagu fulin doono eh, arintaasi waxaana markaa jirta in israel arinta ay ka biyadiidsan tahay oo ay sheegtay in elon musk uu horey ballanqaadkan uu sameeyay aanu suurogeli karin haddii aysan iyadu ogolaan elon mask ayaa horey u sheegay inuu diyaar u yahay inuu caawiyo dadka reer falastiin gaar ahaan gaza uu tilmaamay inuu markaa kala shaqeyn doono inuu adeegyada internetka iyo isgaarsiintaba dib loogu soo celiyo waxse ahaatee qoraal kasoo baxay wasaaradda isgaarsiinta ee markaa xukuumadda yahuuda waxaa lagu sheegay in elon musk iyo shirkadaha kale eeba ka shaqeeya arrimaha isgaarsiinta aanay awoodin la-aanta ogolaanshaha israel inay ka shaqeeyaan arrimo ku aadan markaasi dhinacyada ka shaqeynta adeegyada isgaarsiinta dhinaca kale elion levi oo ah sarkaal sare oo u hadlay yuhuudda wuxuu tilmaamay in ay ka warqabaan in xamaas ay dooneyso in la kordhiyo waqtiga xabad joojinta iyo heshiiska isdhaafsiga maxaabiista haddii markaa lasii daayo konton xubnood oo yuhuuda oo weli gacanta ugu jira dagaalyahanada ururka xamaas levi wuxuu intaa ku daray in weli ay gaza gacanta ugu jiraan ilaa boqol afar iyo siddeetan ka mid ah dadka yahuuda oo ay ku jiraan ciidamada israakiil kuwaas oo ay gacanta ku hayaan dagaalyahanada ururka xamaas eh, dhinaca kale eh, xogayaha guud ee gaashaanbuurta nato generaal janes storberg isna waxa uu leeyahay waa qasab in la kordhiyo heshiiska xabad joojinta si eh, markaa dadka reer khaza ay u helaan gurmad deg deg ah sidoo kale in la sii da dhinacyada xubnaha ay kala haystaan isagoo warbaahinta kula hadlayay magaalada brasilis ee caasimada dalka beljimka madaxa ama xogayaha guud ee gaashaanbuurta nato jenis stolberg waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo nabadda iyo xasiloonida si eh, markaasi ugu yaraan gurmad loo gaarsiiyo dadka rayidka ee falastiiniyiinta ee gaza ku nool wuxuu shaaca ka qaaday in eh, markaa midooda yurub ay kala shaqeyn doonaan dhinacyadu in weli heshiiska uu noqdo mid dhaqangal ah isla markaana eh, loo baahan yahay inay fursad loo helo in ugu yaraan la kordhiyo maalmana lagu daro si loo joojiyo dhibaatada dadka rayidka ee gaza ku nool dhinaca kale xukuumadda mosambique waxa ay meel mariyeen qorshe la xiriira eh, tamarta oo ay qorsheynayaan inay kordhiyaan tan iyo labada kun iyo kontonka iyadoo qandaraasya iyo heshiisye ku kacaya siddeetan bilyan oo doolarka mareykanka ay la galeen shirkado iyo sidoo kale hay-ada caalamiya ah, waxayna ka shaqeyn doonaan inay kordhiyaan adeegyada eh, marka tamarta laga dhaliyo iyo korontada si loo kordhiyo fursadda waxsoo saarka iyo kaabayaasha dhaqaalaha waddankaasi madaxweynaha waddankaasi mozambique philipin yusi ayaa rajeynayaa inuu si rasmi ah eh, uga sheego markaasi qorshahan ay ku dhawaaqeeday xukuumadda mozambique shirka cimilada adduunka looga hadlaya ee cop kaasi oo ka furmi doona dubai labada bisha desembar ee soo aadan qorshaha ay mosambik u ballaarisay waxa weeye ayaan yiri in inta u udhexeysa sanadaha eh, labada kun iyo soddonka ilaa iyo haatan inta laga gaarayaba in ilaa laba kun oo megawat waxaa loo yaqaano ama lagu cabiro korontada iyo tamartaba la gaarsiiyo awood xoogan oo ay xukuumaddu ka shaqeyn doonto markaa in la kordhiyo kaabayaasha dhaqaalaha si ay dadku helaan adeegyo koronto oo ku filan taa ay markaa sheegeen inay fursad u tahay inay heli karaan weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan kenan waad nagala socotaan saaxiibyaal wrawrawraa ma dhegaysta radio kulmiye haa waan dhegaystaa amba waan dhegaystaa ani nafsadkee waan dhegaystaa qof kasta wuu dhegaystaa taagindhimaanu biyagalac kaleyn geesahana doogiyo ubaaxiiskaareen ubaaxiiskaareen laga guurin waligeed laga guurin waligeed badka lagu gambiyaaye gaban maayaanigu way isguursanayna galabcadciidu badka lagu gambiyaaye gabban maaya anigu way isguursanaynaa adna gacaaladayda tacaala haysto geygu barwaaqa naqkaa kuusanaysaad naqkaa kuusanaysa sida uu rabaysto geygu barwaaqa ka kuusanaysa gediido waxaad guri ku leedahay halbowlaha guntiisiyo wadnaha gaararkiisii waxaad tahay gediido waxaad guri gacal ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta axmed cali cigaal iyo shankaroon axmed eeradeystan waxaa iskale aagwaan xasan qowdhan qabtay ku laqabta kunsagaalboqoltodobaatanki dhextaalka barnaamijka kulanka ayaa heed heese kale iyo warbixino kale ayana soo socda balse markaana waxad kuso dhawataan dhegeystayaal xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa maalin isniina ah. taariikhdan waxay ku beegan tahay toddobylabaatanka bisha nofeembar sanadkuna waa waa maalinta saddex boqolsoddoniyo koowaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aad la idmo afar soddon cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun ku dhowaad toban ruux ayaa ku geeriyootay qarax uu geystay qof isa soo miineeyey oo isku qarxiyey maqaayad ku taala wadada aada garoonka diyaaradaha aadan ee magaalada muqdisho maanta oo kale sanadkii labadii kun labaiyo labaatankii al-shabaab ayaa weerar qarax ku bilowday ku qaaday hotelka villa ros oo u dhow madaxtooyada soomaaliya weerarkaasi dadka ku dhaawacmay waxaa ka mid ahaa wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya maxamed axmed sheekh cali doodishe maanta oo kale sanadkii kun sideed boqol iyo toddobadii qoyska boqortooyadii bortuqiiska ayaa iskaga baxay dalkaasi kadib markii ciidamo uu watay hogaamihii la oran jiray naboleyan bonabarti ay gudaha u galeen dalkaasi maanta oo kale sanadkii kii dowladii xilligaasi ee dalka sbain ayaa qabsatay dalka morocco maanta oo kale sanadkii kii ciidamo ingiriis ah ayaa gaaray magaalada tabruug oo ku taala dalka libiya maanta oo kale sanadkii kii dowladihii xilligaasi ee dalalka siiriya libiya suudaan iyo masar ayaa wada gaaray heshiis nabadeed oo iskaashi ahaa ugu dambayntiina maanta oo kale sanadkii kunsagaalboqoltoddobaataniyosiddeedii jabhadda hubaysan ee kurdiyiinta ee b k k la yiraahdo ayaa la aas-aasay guud ahaana waa iga intaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsan ifraax oo nala socodsiinaysa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhaco qeyb ka ahayd barnaamijka kulanka warbixinad kale barnamijka dngrana afar ruux ayaa geeriyooday saddex iyo dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii ay ku dhinteen roobab mihigaan oo ka da-ay qeybo badan oo kamida ah gobolka gujaraat ee dalka hindiya galbeedkeeda dhaca waxaana markaa dadkan ay ku dhinteen ay laleeyahay oo saameeyey roobabka oo qaarkood biriq ayaa ku dhacday iyagoo ku sugan deegaano badan oo kamida ah gobolka gujaraat saraakiil ka tirsan dowladda hindiya ayaa warbaahinta sidaa u sheegay dowladdu waxay sheegtay in roobab mihigaana oo xoog leh ay saacadii u dambeeyey ka da-een qeybo badan oo kamid ah gobolkaasi gujaraad ee galbeedka dalka hindiya dhaca roobka aanu kala istaagin muddo afar labaatan saaca taana ay keentay markaa in duufaano iyo sidoo kale qeyb ahaanba marka la eega daadad soo rogdan ay dadka saameeyaan waxaa sidoo kale uu sababaya leeyahay roobkan burburka geedo fara badan iyo sidoo kale wadooyin muhiim ah iyo buundooyin ku yaalay oo wadankaasi hindiya ee gobolkan gujaraad sidoo kale waxa uu sababay in markaa afartan ka mid a ah xoolaha ay ku geeriyoodaan biyahana qaarkood ayba qaadeen waxaynu wadnaa inaynu u kulgalno xaaladda sida ay tahay dib ayaynu u eegi doonaa waxa dhacay dhibaato xoog leh ayaa jirta ayuu yiri wasiirka beeraha ee gobolka gujaraat rakvavi batal oo warbaahinta la hadlay isagoo sheegay inay diyaar tahay dowladdu inay bixiso magdhow dadka laga gaabiyey in gurmad la siiyo taa beddelkeedana ay gurmad deg dega gaarsiin doonaan eheladooda ay siin doonaan lacag magdhowa maadaama ay awoodi weyso dowladdu inay dadka badbaadiso oo ay ku dhinteen dayac ku aadan in markaa ay biyaha roobku saameeyeen gurmad deg degana aanay helin wasiirka arimaha gudaha hindiya amit shah ayaa sidoo kale iyo isagoo uu la joogay ra-isul wasaaraha dalka hindiya narendra modi ayaa waxay sheegeen in dhacdooyinka laga soo warinayo gobolka gujarat inay yihiin kuwa naxdin leh dowladuna ay u baahan tahay inay tallaabooyin degdega qaado xukuumadduna ay ka jawaabi doonto waxaa jira balse isbeddelka cimilada uu si guud u saameeyey marka la eego dalal badan oo kamid ah caalamka bishii agost sanadii ruux ayaa sidaas oo kale ugu dhimatay gobolka gujaraat ee dalka hindiya dhacdooyin la xiriira roobabka mihigaanka ah ee ka da gobolka iyadoo sanadkii kasii horreeyay ee koob iyo soddon ruux ay ku dhinteen roobabka ka da-ay qeybo badan oo kamid ah wadankaasi hindiya inta badanna dalalkan waxaa saameeya eh, marka la eego roobabka iyo sidoo kale eh, markaa daadadka kusoo rogmaday oo isbeddelka cimilada ka dhashay si guud marka la eegaba markana dhegeystayaal waxad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar inusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kale maanay war ma haysaane ma waqooyiyaa bari isu bedelay ma bulsaasa banaadir noqotay haye koonfur galbeed asing ii tiraftay ma ruushkiiyo yukraina ah heshiis gaaray war shidaalkii soomaaliya soo saartay ma qaaliyoobina dhaafa war ma baahiyaa riyootay war ma falastiinoo dowladaha jabhad yahuuda ceyrsatay war warshadii hubka nukliyerka soomaaliya miyaa la dayac tiray war mawadayax gacmeedka jabuuti hadda dayn buu ahaa waar wallaweynay war ma haysaane waxbaa baallaha naga yaacaye duni wada hallowsan dadka wada jacaylka iyo daad kalgacaaliyo dhammaan fuushaan doonyaha ayaan ka raacee inkastoo dad gacaliyo xidid kala dambayn jiray madayrkii makaan gubay uramay dardaray waaqlow abbasiiniya walaal baanu neey ma erjarne warseylaca looga baqaye ma barberaan ku darsanaynaa bay yidhahdeen war ciidamada ay soomaaliya u tababaraysa new zealand saldhigga barbere maahana waa bu'aale war jilib ciidanka xoogga laguma tababaree duqayna ka dhacday aryaadhaha ayaan dhoweed dayuuradi muqdisho kor wareegaysa ee boorka weyn wadatay cadowgan iyo waa qawaariij ku qoreed horta igaarka waday ma taqaaniin duuliimacabislemiyu ahay warbawa naaqudaha anaa garanhayey kalluumayste ibnu kalluumayste war xaggee ku aragtay naaquda diyaaradooda madoon baad moodday warbawa hadda meesha quula lama guranhayo war malaaygaadaadoo ragiisuwa kaeri aryaa moosgaalkacay laga keeno afgooyo loo waday aajowhar lagu dhacaa la yidhi aryaadhaha madaxweynuhu isbaara lama dhiga karow yidhi waar walla weynay waa iska hadashaanay xaaladdu meel xun bay naga taagan tahay madacarbadhow baa calankii buluugaha laga taagay war madar allaadu waaan daraabantihiin haye diyaaraddii hargeysa matoora la saariyaleya aribow haddama muusa buurta galay war kalemaana idinkii waabana dhex yaacaye hargeysa odayaal orama ah baa yimi waxayna dhaheen oramo direed baana la yidhaahdaa dalkana waa wada leenahay bay dhaheen seylax waa wada dhisanaynaa bay dhaheen berberena waan u soconnay bay yidhaahdeen dee oramada hargeysa joogtaa dadka somalilandarkaa way ka badan tahay marka intaannu goojacadda iska fiirinaynay ayaa daadkii xaggaayo wajaale naga soo galaye heedeeddeed dee naga soo gaadha meedin damiir lahayn war maxaa idin waalay waaqlow oroma sayla cudaaya soolna duulan ku qaada dawlad aad noqotaan naw waar xagguu ka waalan yahay afartii dekadood oo abiin sheegaya too ku bilaawadeena baydhaba dekad male dadka been ha u sheegin armaqal isha baydhaba intaad geeyhe inkastoo gacaliyo xidid kala dambayn jiray madayrkii makaan gubay oramay darderaysi war waaqlow mar hore abwaanaa wuxuu yidhi u naxariistee intuu baalaha dugsado intuu dubur hawd ka xulo ayuu qofku doonayaa dugaagu inaanu cunin war mar kalena hadraawi waa kii lahaa dab baan dabcu siinayaa dab baan ku bakhtiinayaa waaqlowlankidarisyay kadada duulka elongordaane kadege waa leeri warmadayow gabaygaasi farta maayga la qoray miyuu ka yahay war mid hargaysa wuxuu yidhi ninkii sool hanan waayee howlyaraanta ku seegtay saylac daafici maaye dadka muuse ka seexo warwaaqlow warmada hadeertim horey noogu sheegto halkay u socotaa dalka hooye weeye dakadsiistaya dalka gadataya ka difaacdaya war bashiirreerow damaca orammadu saylac iyo barbare ku ekaan maayo hadday timaadna boosaaso iyo garacdaa ku xiga warba wata hoobiyaad soddonka sano leedahay waa dhisahayaa amay nabad gelaysaa iyadu war soomaalihii haddaan caqligeennu shaqayn muqdishihii kismaayona badbaadi maayaan beentii baraw maakadhowaada qoran war madeeye wallaah kaa cafiya madaxtooyada baydhaba ilaalshaane aryaadhaha saylac ilaa raaskambooni haddaan soomaalinimo lagu difaacin jufo meel haysataahu ma ilaali karta hawanaka maqab ku goy kara la yidhi war soomaalidu inta isku mashquulsaneeda loo tashaday waxaan dhihi lahaa dhulkan cadowaa rabo inuu dhaco doonaye soomaalaay haysdhammayn anina weliba dheegi jiray ka tashada cadaawaho isku tiirsanaada aryamadeeyo waxaad ka tagtay aqal tiir la'aantiis kaligiis ma taagme haddaynaan istaa kulayn tabaaryeelamayne war waa sidaas calankiina buluga iska wato oo dalkaan wada difaacanno <laughs> tabarlandeen dalyaasaalaarbidaay waar madayow laascaanood iska daayo hargeysana kaalay war dadkuna daarasho maqli jirteen xalay waxaan ku riyooday madaxweynaha somalilan muuse biixi oo khudbad jeediyoo dhahaaya ku kubiiritaanka soomaalida east africa waa guul noo soo wada hoyatay waxaana ku jirta fursad ganacsi wareedhahay bariga afrika umbaan maqlaa beriyahaane aawa integratinkii macalin dabaweerkii iyo baraadan abi ee milatariga ahaa war dagaalkii maqalna mar hore soo dhammaaday waraxmado war baadan hayne macallin dafaweerkii waxaa lagu maslaxeeyey safaarad baraadar abiina waa kii yidhi soomaaliya cunaqabataynta hubka ha laga qaado war toddobaad kadib hogaanka igad soomaaliya noqonaysa war toddobaad kadib deynta waa la cafinaya cunaqabataynta hubkana waa la qaadaya war madaxweyne wuxuu yidhi soomaaliya waxay u tartamaysaa inay golaha ammaanka qaramada midoobey ka mid noqoto war hadda waddamada eeska afrika soomaalina way ka mid noqotay soo war soomaaliya hadda toddobadii waddan east africa ayay siddeed ku noqotay marka soo ma karta waxbaa la iskaga riyoodaahe toddobada waddan ee dhaqaalahae g n inaan siddeed ku noqonno war cabdikuuso hawadaadu ma halkaasay maraysaa aryaadhaha abwaanguurana wuxuu yidhi bulshada bari afrikon ku biirnay waa bulshada bari afrikon ku biirnay waa bogaadiha warguura macaruushoo dukaan ma ku leeyah adbay cibiya dhaaba ah waa ku gada ka dha warnimayo war ma haysiine shabaab waxay qabsanayaan shirka hiigsiga kala firxashada waxayna guura ka codsadeen inuu tiyaatarka boos laba maalin ka siiyo maadaama uu xariif hore yahay war shabaab xafladda kale firxadka inay qabsan doonaan waxay ii cadaatay markay igu sawir barteen waxayna soo bandhigeen iyagoo ilma xambaarsan oo dhahaya waa u gargaaraynaaha waa dadkii webigu ku fatahay cabdiraxmaan cabdishakuur oo la yaabayna wuxuu yidhi cid kastaa igu sawir waa baratay laakiin nimankii kun qof hal goob ku dilay ummadaan u naxariisaynaaho qalbigeenna naxariisu ku dambaydaa ka yeeli mahayo madaxweynaga cabdiqani cumar wuxuu yidhi googaa le waxaad sheegtaan nin kun qof dilay oo hal cunug bii ka badbaadiyey wartaas way iska bayaanoo waa shabaabka bu'aal warshirdoonka soomaaliya waxay ogaadeen ilmaha iyo dumarka shabaabku isku soo sawiroonay leeyihiin waa badbaadinaynaa inay qoysaskoodii ahaayeen warawalaan bala yaabay sababtoo ah daraaday waxay labaatan iyo siddeed qof ku dileen jubbada dhexe dad fatahaadda ka fakanayoo doon saarnaay oo carruur iyo dumar keliya ka koobnaay aryaadhaha shabaab xabad ma badbaadshaani ninkuu socdoonkuusa sameexey inaad sugtahay isaxmiya inkuu socdo inkuu sameexey inaad sugtaha saxmiya war kalemaanay war mahaysaane maanta shan xildhibaanoo sheegtay kudladda toosinta qaranka ayaa shir jaraa'id qabtay dheeldumiadadheelana hayahe xildhibaanadi bisay naga tahayoo waa ka baxna miyay dhaheen ma hargaysaa looga yeedhay warbaylo waareeboorame war siciidani hadda ka hor xildhibaanadii ka hor yimid xasaanadow ka xayuubiyey warlamada askariya la rugseey waliba ka tirsanaayana ciidanka hasalinta muqdisho ee buluusi militare haddii galantigaadgaadbadata gumudjee dhagaagay iyo wadad fatashadaangale kogobad yaleeri ku dambena taliyaag waliba eray ino ciidanka mid nagadan nimantan mangala maan shaatiya iinku siiba obowma maxkamad saadhaanin oo maxaa maxkamad lagu saaraa waxay farafareynayeenba waa lagu qabtaye muqdisho ciidankay ku dirsatay iyagoo ka ah inay wax dhacaan ceeb bay ku ahayd war ciidamada kala ceebayn ceebtii keligooday ku noqoto iyagaa la ceebeeyey obow ciidanka ka tirsanaayeen soo ciltira ma ahayn aryaa ciidankaas walaalow ma ku baari karnaa ha la yira cabdulla walaalow kursiisiina waa la yidhaa war badooba malaykoo gurmiyaa la eh. lama askari oo iidankaas gurmiyan fadaayan ahaayan yoogyaa la gurmi war kale maanay dad faranatiinoo waxba laydinma sheegi karee eh. shan xildhibaan oo yidhi qarankaan toosinayna aan idiin sheegnay obog war mutuur war dastuurka la dhammaystiro eh. xildhibaanka diidan miyaa qaran toosinaya khawaarij kama hadal iyagu aryadhaha horta shanta xildhibaanoo la sheegaayo sheekh shariif iyo cosable ma ka ahaayeen mase ayaa kaa soo diray waar xildhibaanno maqan baan u hadlaynaabay dheheen warbow xildhibaanada wax toosinahayaa kulana iyo cabdishukuur cali fane ku jira war kalamaanay waxaa la yidhi eh. xildhibaan mucaarada hadduu muran u soo jeesto eh. masaaliix u gaariyo hadduu mooshin ku dhawaaqo eh. hadba qodoma siiriya hadduu maya yidhaa dooda wax la meelmarsiin raba hadduu maaha ku adkaysto madashii la joogiyo hadduu miiska gargaraaco isagoo muraad kale haddii maara laga waayo mushkulooyinkiisaa miyaan xeer ku qabanaynin war xildhibaanku inuu mucaarad noqdo xaqa uu leeyahay inuu mooshin keenana xaqa uu leeyahay warbow gudoomiye hore baarlamaanka madae musar hadda ka hor shan iyo ayuu yidhi ma soo geli ka dhaanni reebtidin aryaa bashiirow maday iyo kadhaaniin kalama reebtido warna miya usan golaha saabkaan barteena eh? eh? golaha toosinta kooy war maday mursal markii korantada biyaha laga goostay eh? wixiiba ka dambeeyey mucaarad ma aqbalin war gudoomiya sheekh madoobe cid korantada ka goosan kartaa ma jirto xildhibaanaduna waa xor marka xildhibaanadu ma fartay doonaan bay qorayaan ma ufrin xitaa ma yeelin karaanin war gudoomiya kumeelgaar xildhibaan dhabancod wuxuu yidhi hadda meesha waa ku gubanay mukayfyadiina waa la xabadeeyey xildhibaanada maanta yidhi waxbaan toosinaynaa waxaa ka ah xildhibaan caananuuga u tartamay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaan baarlamaanka eh. kana mid ahay xisbigii madaxweynehe eh. siday wax u jiraan war waxaa la toosinayaa inay dan guu ma dhici karto war afka haddii la ama dubka kuweydiiyo hayaan aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi eh. how qofna ma sheegto qaaladke quruxda leesku qabsaha qofna ma sheegto qaaladke quruxda leesku qabsaha warwalla weynay xaaladda somalilan war kama haysaane madaxweynihii buntland wuxuu yidhi dastuurka soomaaliya lama dhammaystiri karo iyadoo somalilan buntland dhul ka haysato horta somalilan iyo puntland hadday isku biiraan sow dowlad weyn noqon maayaan warbo wax madow taailan baa wax ka odhanahaye ku dayo puntland ku dayo siday dowladdeedu tahay xubintii kalmaan ad maqlayseen guud ahaan waa naginta dhegeystayaal barnamijkai kulankood kaala socoteen ken gabagada barnamijka waxaan kaga tegayaa mid ka mida ah kaalmaha suugaanta uu ku luqeeyo fanaanka cabdi xasan dege intaan barnamijkan kulmi doono nabadgelyo sidaan ahay nin daynqaba ama godob dadeergalay sidaan ahay nin daynqaba ama godob dadeergalay ama godob dadeergalay hadalba waanu daayey sidaan ahay nin deen qaba ama godoom daden galay sidaan ahay nin deen qaba ama godoom daden galay ama godoom daden galay hadalba waanu daaye wandaydayaa madamqado wandaydayaa madaayo duufaani qaade wandaydayaa madaalo wandaydayaa madamqado wandaydayaa madaayo duufaani qaade

midandaan way qaban iskuukay daboosheanigoo dadaydiyo waxaan doona heli karaa midandaan way qaban iskuukay dabooshe doqonnii madaydi markaan dabiin ka soo galay doqonnii madaydi markaan dabiin ka soo galay markaan dabiin ka soo galay igu labaa diblayse doqonniimadeydii markaan dabiin ka soo galay doqonniimadeydii markaan dabiin ka soo galay markaan dabiin ka soo galay igu labaad diblaysay wandaydayaa madaalo wandaydayaa ma damqado

dhibin daamiyadeedii waa laygu daabacay waa laygu daabaco dunidaba ma joogin dhibin daamiyadeedii waa laygu daabacay dhibin daamiyadeedii waa laygu daabacay waa laygu daabaco dunidaba ma joogin wandhaydaya madamqado wandhaydaya madaayo duufaani qaadewandhaydaya madaalo wandhaydaya madamqado wandhaydaya madaayo duufaani qaade